ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس السادس عشر من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام wuxuu uhi musanifku cabdilghani almaqdisi raxmat ullaahi calayh kitaabu alxaj xajka kitaabkiisii weeye xajku luqada waa alqasd wey in wax loo qasdiyo xaja ilaa kada ay qasada ilaa kada wey sharcanna waxaa loo yaqaanaa waa qasdu makkata waalmashaacir in loo qasdiyo oo la aado maka iyo mashaacirta la socota mina carafa musdalifa liadaa'i nusukin makhsuusin fii zamanin makhsuus si loo guto cibaado gaara xilli gaarana lala عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ana rasuula اllaahi sala allahu alayhi wasalama waqata waa u meeleeyey oo waa u xadeeyey liahli اlmadiinati madiina dadka degan dalxulayfa meesha dalxulayfa la yidhahdo waliahli shaamna urdun falastiin suuriya kuwa shaam la yidhahdo aljuxfa buu nabigu calaamadiyey waliahli najdinna waa riyaad iyo qasiim iyo wixii soo mara meelahooda qarna almanaasil meesha la yidhaahdo waliahli lyaman yamanna wuxuu u xadiday iyo ciddii soo marayso innaguna aynu ku jirno yalamna meesha la yidhaahdo wuxuu uhi nabigu kuwaasi lahum dadkaasay u sugnaadeen la magacaabay iyo waliman mid bay u sugnaadeen meelahaasi ataa calayhinna soo maraya meelahaas oo dusha kaga maray isagoo maka u socda oo min hayri ahlihinna kuwii deganaa meelaha la magacaabay aan ahayn laakiin waddadoodii ay noqotay miman araada kii doonayey alxaja xaj aw alcumrata cumro ayaa loo muddeeyey waman axadkii kaana ahaaday duuna daalik meelaha la magacaabay sokodi oo xagga maka ka xiga fa min xaysu ansha'a waa meesha uu ka curiyo cibaadada ee uu ka niyoodo xataa ahlu makka ilaa maayo ahlu maka laga soo gaadhayo min makkata makay ka xidhanaya xajku wuxuu leeyahay xilliyo iyo meeluu leeyahy aslan almiiqaat min alwaqti baa laga keenay waa xilliga iyo zamanka xajku wuxuu leeyahay miiqaat zamaaniya iyo miiqaat makaaniya miiqaadka zamaaniga ah waa shawaal kowdeeda laga bilaabo yowmu ciidi ilfitr ilaa tobanka dilxijo laga gaadhay waa laba bilood iyo toban maalmood shawaal oo dhan iyo dulqacda oo dhammaystiran iyo tobanka ugu horeeya bisha dilxija waa waxa weeye toddobaatankaa maalmood haddii biluhu dhammaystirmaan ayaa waxaa la yidhaahdaa ashhur lxaj baa la yidhahda alxaju ashhuru macluumaat mawaaqiidka makaaniga ana waa meelaha laga soo xidhanayo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jihooyinka maka lagaga imanayo ayuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam koonfur haddii lagaga imanayo waqooyi bari dhinac walba waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam miiqaadka koowaad waa dulxulayfa waa miiqaatu ahli lmadiina waa abcadu lmawaaqiiti can maka waa miiqaadka maka ugu fog afar boqol iyo dhowr iyo labaatan kilomitir baa maka looga soconaya dalxulayfa hadda abyaaru cali baa loo yaqaanaa waana xaafad ka mida madiine ka mida magaaladii baa gaadhay berigaa magaaladu may gaadhin ahlulmadiina iskale iyo ciddii soo marta waliahli shaam aljuxfa juxfana waxay ka tirsan tahay mandiqada maka almukarama oo lagama xidha hadda juxfa magaalo u dhow oo raabiq la yidhaahdo oo jidda hoos tagta jiddina makay hoos tagtaa ayaa laga xidhaa makana waxaa looga soconayaa laba boqol oo kilomitir meelahaasaa looga soconaya waxaa ka xidhanaya dadka masar ka imanaya shaam maqrib alcarabi maroko iyo jazaa'ir iyo kuwa lamidka meesha saddexaad waliahli najdin qarna almanaazil dadka ka imanaya bariga ka imanaya riyaad waa caasimadda sacuudiga iyo nawaaxigeeda iyo ciddii soo marta mandiqat alqasiim dadka daa'if jooga oo miiqaadkani ku yaallo iyo wixii la mida hadda waxaa loo yaqaanaa asayl alkabiir baa loo yaqaana meelahaasoo dhanna masaajida waaweyn iyo suuliye ciiddaa ka badan iyo adeegyo badan ayaa loo sameeyey si looga xidho makana waxaa looga socdaa qarna almanaasil ama asayl alkabiir siddeetan kilomitr baa looga socdaa miiqaadka xigaa waa yalamlam waana miiqaadkeenna wey haddaynu soomaalinahay isaguna wuxuu u jiraa maka siddeetan kilomitir waa masaafada jidda wax ku dhowdhowe jiddina waa ilaa siddeetankaas ama dhowr iyo yalamlam hadda waxaa loo yaqaanaa asacdiya sacdiya la yidhahda waa meesha la doonayo markaynu diyaaradda fuullo intaan jiddo la gaadhin ciddii xaj xidhanaysa ama toos u cimraysanaysa ee meel kale aan u socon sida madiino kale inay hawada ka sii xidhaan afartaas uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa jira miiqaad shanaad oo culimmadu isku hayaan oo la yidhaahdo daatu cirqin la yidhaahdo haddana alcaqiiq loo yaqaano oo isagana maka looga soconayo sideetan kilomitr meelahaas isaga ma nabigaa xadeeyey ma cumar baa xadeeyey khilaaf baa ku sugan laakiin sida loo badan yahay waa miiqaad dadka ciraaq iyo jihooyinka ka imanaya ay ka soo xidhanayaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka xaj ama cumro u socda ee soo mara miiqaadyadaas ama dadka miiqaadkaa deggan ah iyo kuwa ka shisheeye soo maraya markay maka ku socdaan inaanay dhaafayn hadday xaj iyo cumro ku tala galeen ilaa inay xidhaan mooyaane oo alixraamu min almiiqaat waajib buu ku yahay haddii ay dhaafaan waxaa lagu yeelanaya dhiig baa lagu yeelanaya dam baa ku waajibay inay waajib tahayn meelaha laga xidhaana waa ijmaac waa ijmaac wey waxaa la tilmaamay qofka miiqaadka dhaafsan ee xagga maka ka xiga ee miiqaadku uu gadaashiisa yahay wuxuu degan yahay meeshii la xadeeyey iyo maka dhexdeed iyo kii maka gudaheeda deganaa labaduba halka ay joogaan baa miiqaat u ah qofka maka joogana meesha uu ka xidhanayo guriga uu degan yahay iyo xaafadda uu joogo ayuu ka xidhanaya xajka ka ka baxsan maka laakiin miiqaadka ka sokeeyaana isna min duwayrati ahli gurigiisuu ka xidhanaya ma dhaafay fa min xayu ansha meesha uu ka curiyey ayuu ka xidhanaya waxaa la mida ah qofkii miiqaadka deganaa ama ka shisheeyey ee miiqaadka markuu soo dhaafayay xaji cumraan ku talageli ee doonayay maka inuu ka soo muraadsado dabeedna jidka dhexe markuu marayay miiqaadkiisina uu soo dhaafay maka uu ku soo dhowaaday istabteedii ayaa niyaddiisu isbaddeshay oo wuxuu uhi kolleyba haddaad maka soo gaadhay maxaad isaga ximraysan weyd amaad u xajiyi weyd waman kaana duuna daalika fa min xayu ansha buu soo gelay waayo markuu miiqaadka soo dhaafayey xaji iyo cumro ma doonay idan markaa uu doono meesha uu joogo waa inaanu dhaafin waa inaanu dhaafin waxaynu ka soo reebaynaa dadka maka jooga xajka ayay ka xidhanayaan meeshooda laakiin cumro markay noqoto waa inay ka baxaan waxay u baxayaan xilligay u baxayaan waxay ka baxayaan xaramka waxay u baxayaan xilliga dhulkaan xaramka ahay ayay u baxayaan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xaajatulwadaaci markuu ka baxay cabdiraxmaan ibni abi bakrin asidiiq wuxuu amar ku siiyey walaashii caaisha inuu kaxeeyo faacmirha min atanciim buui meesha tanciim la yidhaahdo oo ka baxsan xuduudka xarabka meeshaa geeyo ha ka soo xidhato halkaa waxaa laga qaata dadka maka jooga ama xaramka gudihiisa jooga hadday cumraysanayaan inay ka baxaan xaramka sidaana waxaa loo leeyahay xajka markay xidhanayaan waxaa ka mida acmaashiisa carafaa ka mida musdalifaa ka mida xaramka way ka baxsan yihin marka xajku sidiisaba xilli iyo xaram labada waa ka kooban cumrada laakiin waxaa lagu sameeyaa xaramka gudihiisa waa ila makuu joogaa xaramkii buu joogaa uu xidhanayaa dawaaf saci iyo xalq intaasuu samaynaya marka xaramka gudihiisa hadduu joogo wuxuba xaramkii ka dhacay waxaana waajiba sida xajkaoo kale xilliga iyo xaramka labadaba in la jamciyo ayaa waajiba marka iyagu dibadday u baxayaan ama tanciim bay u baxayaan oo ugu dhow waana halka dadku u baxaan masjidu caaisha ama waxaa loo baxayaa jiciraana oo nabigu ka soo xidha calayhi salaatu wasalaam cumrooyinkiisa qaar ka mida iyo meelaha la midka ah markaynu xaramka ka hadlayno iyo maka xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam maki dhammaanteed waxay ahayd xaram bay ahayd xuduudka xaramkuna uu ka weynaa laakiin hadda aad bay isu beddeshay magaaladii baa weynaatay hadda tanciin awal meel magaalada ka baxsan baa ahayd laakiin hadda waa magaalada bartamaheeda xaafado badan baa ka dambeeya marka maka hadda waxay yeelatay qayb xaramka ka baxsan iyo qayb xarabka gudihiisa ah ninka degan xaafad ka baxsan xarabka miyuu xilliga u baxaya gurigiisuu ka xidhanaya xataa cumrada waayo xarabkii bannaanku ka joogaa magaaladii makana waa joogaa magaaladii makana waa joogaa ka laakiin jooga gudaha maka ee xaramka ah kaasaa la doonayaa inuu dibadda u baxo xadiidka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa minman araada alxaja waalcumra qofka xaj iyo cumro aan u socon saynu tilmaanay waana sida shaaficiyadu qabaan walow jumhuurtu khilaafsan yihiin shaaficiyada iyo daahiriyada qaba muxaqiqiin badanna waa xoojiyeen qofku haddaanu ku talagelin xaj iyo cumro laguma leh axaadiis tilmaamaysa macnahaasna waynu gaari doonaa insha allahu tacaala isla caawaba laguma leh inuu xidho kuma khasbana ixraam inuu xidho kuma khasbana wa can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yuuhillu waa ka xidhanayaa ihlaalkuna waa codka kor in loo qaado labayka allaahumma bicumra labayka allaahumma bixaj labayka allaahumma bixajatin wa xidhashada waa sidaas yuuhillu waa ku dhawaaqaya markuu xidhanay ahlulmadiinati ahlulmadiina min dilxulayfa meesha la yidhaahdo wa ahlu shaamina min aljuxfa wa ahlu najdinna min qarnin wa qarnu lmanaasil qaala cabdullah wuxuuhi waa ibnu cumar wa waxay soo gaadhay anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi saxaabu ka soo gaadhay wa muhallu ahli lyaman ahlulyamanna waxay ka xidhanayaan min yalamlam meesha la yidhaahdo baabun wuxuu baab u yahay maa yalbasu wuxuu xidhanayo almuxrimu kii muxrimka ahaa min athiyaabi maryaha xaggooda can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rajulan qaal ninbaa wuxuu ihi yaa rasuula allah maa yalbasu muxuu xidhanaya almuxrimu kii xarmaday ee xaj cumro xidhay min athiyaabi maryaha xaggooda qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yalbasu xidhan maayo alqummusa qamiiska xidhan maayo waa jamcu qamiis qamiiska xidhan maayo qamiiskuna waa kanaynu hadda qamiiska u naqaano waxaa kaloo la mida kiisa la gaabiyey oo ah oo isagana qamiis loo yaqaano shaadhka isaguna waa la mid garankiina waa la mid waa shayga xagga sare laga xidho qacmana la gelinaya leh ayaa waxaa la yidhaahdaa qamiis baa la yidhahda walalcamaa'ima cimaamadahana xidhan maayo cimaamaduna waa wixii madaxa loogu talagalay madaxa lagu duubay maa yuctamu bihi ara's madaxa lagu dadayey ama lagu duubayey wala saraawiishana xidhan maayo walalbaraanisa surwaalkuna waa hoos guntiga hoosta laga xidho oo leh meelo lugaha la geliyo noocuu yahayba ama ha dheeraado ama ha gaabnaado ama kii tabliiqiga balballaadhna ha noqdo ama ka ka sii waaweynee kurdiyiinta ha noqdo waa waxaa hoosta laga xidhanaya ee lugaha la gelinayo jamcu sirwaal walalbaraanisa burnusna ma xidhanay burnuskuna waa khamiiska koofiyaddiisa wata dalkeennana waa yaallaa waana labiska makaaribada iyo jazaa'iriyiintu ay xidhaan khamiis koofiyaddiisii wata walaa lkhifaafa waxa weeye khufkana xidhan maayo ilaa axadun mooyaane sharabaadkiina waa la mid ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aana helayn naclayni laba sandhala falyalbashaa xidho alkhufayni laba khufaa xidho waliyaqtachumaa ha ka gooyo asfala wixii ka hooseeya min alkacbayn waxa weeye canqow walaa yalbasu xidhan maayo min athiyaabi maryaha xaggooda xaaluu ka yahay shay-an shay xidhan maayo masahu uu taabtay zacfaraanun zacfaraan uu taabtay oo la mariyey aw ama warsun huruud la mariyey xidhan maayo walilbukhaariyi waxaa ku yimi walaa tantaqib ilmar'atu haweenaydu niqaaban mayso walaa talbas xidhan mayso alqufaazayni galoofasyana xidhan mayso xadiidkan nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qofka muxrimka ah muxuu ku labisanay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusay ninkii su'aasha weydiiyey su'aashu siday ku habboon tahay jawaabtiina nebigu wuxuu ka dhigay su'aashii habboonayd jawaabteeda muxuu nebiga weydiiyey muxuu xidhanay nebiguna wuxuu ugu jawaabay maxaanuu xidhanay waayo muxuu xidhanayaa xad ma leh waa u furanta midabkaasuu xidhanayaa ama marada noocaasuu xidhanaya lo odhan maayo way u furantay laakiin maxaa ka kooban maxaa mamnuuc ka ah maxaa mamnuuc ka ah waxa mamnuuca ka ana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xubnaha jidhka waxa weeye maryihii loogu talagalay madax hadday tahay koofiyad iyo cimaamad iyo wixii la mida jidhka xaggiisa sare hadday tahay shaarkii iyo iyo wixii la mida jidhka xaggiisa hoose surwaal mid dheer iyo mid gaaban iyo wixii la mida haddii ay tahay caga wixii loogu talagalay sida waxa weeye sharabaadkii iyo khufkii iyo wixii la mida hadduu yahay wax jidhkoo dhan qaadanaya sida burnuskoo kale oo madaxayo jidhkoo dhanba waxa weeye loo gelinayo iyo hadduu yahay mid ka sii badanba oo galoofaskiisa iyo sharabaadkiisa wata sida kuwa warshadaha iyo ka shaqeeya maca koofiyaddii maca sulwaalkii maca ama mikaanikiyiintoo kale qaar baa ilaa lugihii wata waxaasoo dhan maadaama jidhka oo dhan ama qaybo ka mida ah jidhkii loogu talagalay oo uu ku tolan yahay mamnuuc bay ka tahay xaajiga culimmaduna waxay ku soo koobeen musalax ahaan lubsulmakhiid loogama jeedo makhiid kii la tolay loogama jeedo laakiin waxaa looga jeedaa lubsulmakhiid kii xubinta ku goona ayaa looga jeeda waana musalaxuu bilaabay ibraahim annakhaci raxmat ullaahi calayh xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya marka la waayo sandhan la waayo kaba daba furan la waayo waxa weeye khufka in la xidhan karo waayo khufka sida loo og yahay waxa weeye khufku canqowgana waa qarinaya waana dhaafsiisan yahi oo wuxuu shabahaa buurka dhaadheer buu shabbahaa hadduu gaaban yahayna canqowga guduhu ku jira marka waa in canqowga dibadda loo soo saaraa oo canqowga hoostiisa la gooyaa si waxa weeye sandhalkii ugu ekaado dabafurkii ugu ekaado oo canqawgii uu bannaanka u yaalo sidaa haddii laga dhigo waa la xidhanaya ma shardibaa markaa khuf la xidhanayo ee sandhan la waayo in la gooyo mise shardi maaha jumhuurtu waxay leeyihiin waa shardi waayo xadiidkani muxuu leeyihi waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn jumhuurtu saasay leeyihin xanaabiladu waxay leeyihiin la goyn maayo xadiiska soo socday deliishanayaan oo aynu u tegi doonno intaasi waxay mamnuuc ka tahay ragga dumarkana waa u bannaan laakiin dumarka waxaa ka mamnuuca inay niqaabato iyo inay galoofas xidhato laakiin madaxa waa dadaysaa maryaha nooc walba waa xidhanaysaa saraawiil bay xidhanaysaa iyo wixii kale ay ku labisanaysay madaxa inay isturtaa waajib buu ku yahay laakiin waxaanay xidhanayn galoofas iyo niqaab ayaanay xidhanayn an cabdilaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan maqlay yakhtubu isagoo ku khudbadaynaya bicarafaat meesha carafaat la yidhaahdo man lam yajid buu ku khudbadaynay ninkaan helin naclayni laba sandhala falyalbas ha xidho alkhufayni laba khuf ha xidho waman lam yajid kii aan helin izaaran hoosgunti go'yuu hoosta ka guntanayay ama macawistiyo wixii la mida falyalbas ha xidho saraawiila saraawiil ha xidho lilmuxrimi ninkii muxrimka ahaa ayuu nabigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu tilmaamayaa masaladii aynu hadda ka soo hadlayna qofku hadduu kaba sandhala waayo dabcan buurku khofkuu la mid yahi kabuu hadday baabuur yihiin wada dadan yihiin oo ilaa canqawgii qarsoon yahay waxa weeye khofkuu la mid noqonaya lama ogola lama ogola hadduu sandhal yahay laakiin suud dambe uu leeyahay ma buur baynu xisaabinaa mise sandhal waa ka dhaxeeye ya buur baa la xisaabinaya mise sandhar inagu maxaynu u naqaana buur mise sandhar waa sandhal suun dambale dhib male wax dhiba ah male waayo canqawgii waa muuqanaya ama wax ka mida ah muuqanaya waa sandhal unbaa la xisaabinaya wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam xadiidkan qofkii sandhal waaya laba khufaa xidho xadiidkan laguma sheegin marka qofkaa la xidhanaya in la gooyo xadiidkii horena muxuu tilmaamay marka la xidhanaya in la goynayo kaa hore jumhuurtaa qaatay waxay yidhaahdeen waa muqayad waa la qaydi shardi gaara baa lagu xidhay uu faahfaahsan yahay uu fasiran yahay isagaa la qaadanayaa bay yidhahdeen waa jumhuurta xanaabiladuna dhinac kaley ka eegeen waxay yidhaahdeen xadiiskaas ibnu cumar ee odhanaya ha la gooyo wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine joogay ee uu xajka u baxay xadiidkanna wuxuu sheegay carafo dhexdeeda oo xajkii lagu jiro isagaa dambeeyey xadiidkan markuu nebigu sidan dadka u sheegay oo ummaddiina ay wada dhegaysanayso waxa weeye waa mawqifu bayaan waa meel u baahan in la caddeeyo camalkii baa lagu dhex jiraa waxaa laga yaabaa dadba kabaha xidhan oo aan goyn mawqifu bayaan wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuus hadday shardi tahay inaan la goynayn nebigu dadku u caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam marka waxay leeyihiin xadiidkii madiina intaan maka la iman xaj la gelin xadiikii ku soo baxay yidhi ha la gooyo waa mansuuq maxaa lagu nasakhaya xadiikan dambaa lagu nasakhaya xanaabiladaa sidaale sidaa arkaysaana labada qowlba waa xoog badan yihin labada qowlba waa xoog badan yihin an cabdilaahi bni cumar radia allaahu tacaala canhuma ana talbiyata rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam talbiyadii nebigu izaarkuna waa la mid qofkii haddii uu waayo mara uu guntado go uu guntaduu waaye surwaalun buu helaa intuu ka helaya isagu ku xidhanaya isaga ayuu sii xidhanaya wax fidyaana laguma leh laakiin markuu helo go waxaa waajib ku ah inuu bixiyo surwaalkii oo uu ku noqdo maxay waxaa weeye suwalla ka bixiyo go iyo u xidho ah. ama macwistiiyo wixii lamida ah can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana talbiyata rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam talbiyadii nebigu waxay ahayd labayka allaahumma labayk labayka ay ujiibuka ijaabatan bacda ijaaba ilaahayow waan ku ajiibayaa ajiibitaan ajiibitaan ka dambeeyo allaahumma ilaahayow labayka waan ku ajiibaya ajiibitaankaasina wuxuu ka socdaa dhawaaqii uu bixiyey ibraahim calayhi salaam wa adin fi nnaasi bilxaj kaasaynu ka jawaabayn marka labayk waan ajiibay wy labayka waan ajiibay ijaaba ijaaba ka dambayso laa shariika lak cibaadadaada cid la wadaagtaa ma jirto labayka ilaahayo waan ku ajiibay ina alxamda mahad dhammaanteed iyo wanicmata nicmo dhammaanteed laka ilaahayo aday kuu sugnaatay iyo walmulka hanti oo dhan aday kuu sugnaatay laa shariika lak cidii kulama wadaagto qaala wuxuu wuxuuhi wakaana cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ahaa yasiidu fiiha mid ku kordhiya labayka labayk wa sacdayka ayuu ku darayay ay iscaadan bacda iscaad liibaan liibaan ka dambayso iyo walkhayru wanaagu biyadayka ilaahayu qacmahaagu ku jiraa waalragbaau cibaadada in la jeclaysto oo loo qasdiyaa ilayka xaggaaga wey iyo walcamalu samaynta la samaynayo xiisaha loo xiisoonayo iyo niyada la niyoonayo iyo fulinta la fulinayo walcamal xaggaaga wey xadiidku wuxuu tilmaamayaa qaabka loo talbiyadaysanay talbiyada nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laynoo sheegay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya talbiyadu inay tahay mashruuc qaabkaas loo jideeyey ma waajibba mise waa sunne mise waa shardun fi lixraam waa saddex qowl weeye shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin waana sida raajixa ah waa sunnatun mu'akadatun fi lixraam waa sunne ixraamku leeyahay oo mu'akada qowl imaamu shaafici laga sheegayna wuxuu tilmaamayaa inay waajib tahay laakiin sida madhabtu qabtaa waa sunni exraamka sunnayaashiis ayuu ka mid yahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa waajib kuwaa yidhi waajib labay u qaybsameen qayb waxay yidhaahdeen waa waajib oo haddii laga tago dhiig baa lagu kabaya dhiig baa kugu waajibay man taraka nusukan fa calayhi dam qolo kale waxay yidhaahdeen ixraamkuba ansixi maayo oo haddaanu qofku talbiyada ku dhawaaqin xataa hadduu niyoodo niyada qalbigaahi anfici mayso marka waa shartun fi lixraam halkaasaa la gaadhsiiye laakiin raajix waa sidaanu sheegnay xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa ibnu cumar oo raggii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku adkaa ah inuu ku darayay kelmado oo culimmadu waxay yidhaahdeen ilaahay baa meeshan lagu ammaanayaa xajkuna inamaa jucila aawaafu bilbayt wsacyu bayna asafa walmarwa wa ramyu ljimaar liiqaamati dikri illah xajkuba bilow iyo dhammaad ilaahay baa lagu xusaa markaa tilbiyadii nabigu jideeye markaad dhammayso adoo xuska alla uga jeeda wixii aad ka dabagayso wax dhiba male sidaa ibnu cumar uu sameeyey bi haadihi niya laakiin waxa aad ku daraysa haddii aad kala mid dhigaysa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam ajar gaar aad u niyoonayso bidcay noqonayso laakiin min baabi dikri illah umbaa loogu daraya afdalkuna intaa nebiga in lagu joojiyo aan la dhaafin wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa yaxilu xalaalu ma ah haweeney tuminu rumaynaysa billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe waa lagu adkaynay an tusaafira inay safarto masiirata yowmin wa leyla maalin iyo habeen masaafo loo socdo ilaa wa macaha inuu maceeda yahay mooyaane xurmatun ay maxramun maxram inuu la socdo mooyaane wa fii lafdi lbukhaari waxaa ku yimi tusaafiru masiirata yowmi inay safarto meel loo socdo maalin ilaa maca dii maxramin inuu maxram la socdo mooyaane maxramkuna waa ciddii si abadiya ay xaaraan uga ahayd aabbaheed walaalkeed abtigeed adeerkeed iyo wixii la mida kay eeddada u ahayd habaryarta u ahayd iyo kuwa la midkaa ah. wiilkii ay sodoga u ahayd iyo wixii la mida sodoxda u ahayd waxaa kaloo la mida ah, ama dee ka sii mudanba zawjuha zawjkeedii ninkeedii inuu la socdo haddii kale safri mayso xadiidkan waxaa baabulxaj shiikhu uu u keenay dabcan shiikhu waa xambali xanaabiladuna waxay qabaan shuruudda xajku uu gabadha ugu waajibaya waxaa ka mida ah in ay haysato maxram inay haysato oo qof maxrama ama zawj inuu kaxaynayo hadday lacagtii xajka haysato howlihii kale ay isugu dhan yihiin oo ay maxram weydo ama lacagtiisa ay weydo maxramkii waa joogaa laakiin xajkeeda unbay haysa xaj maxram ma hayso waana joogaa diyaarna waa u yahay inaanu xajku waajib ku ahayn xajku inaan waajib ku ahayn imaamu axmed wuxuu yidhi almaxramu min asabiil walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila wuxuu ihi maxram kuwa min asabiil xanafiyaduna saasay qabaan waxay leeyihiin ku waajibi maayo amaa maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay leeyihiin xajku hadduu waajib yahay hadduu waajib yahay waxaa loo baahan yahay maxram zawjkuna waa la mid ama dumar lagu kalsoon yahay oo jamaca dumar lagu kalsoon yahay oo jamaca hadday raacayso wax dhiba male maalikiyadu laakiin waxay leeyihiin jamacaasi waa shardi wey dumarkaasi waa inay jamac noqdaan shaaficiyaduna waxay leeyihin mid keliya oo lagu kalsoon yahay oo labayse hadday tahay way ku filantay masaladuna waa masala khilaafiya marka taa waxaa ka dhalanaysa shaaficiyada iyo maalikiyadu waxay leeyihiin haddii maxram la waayo ama lacagtiisa la waayo laakiin sidana hadda dhacda xamlo ay la baxayso rag iyo dumar badan oo magaaladooda ay la baxayso oo la soo noqonayso waxa weeye wax dhiba male waana ta hadda lagu camal falo sacuudiga laftiisu berigii hore sidaasuu ku socday waa xambali laakiin markii dambe wuxuu qaatay sidii shaaficiyada oo hadda maxrabka dadka laguma xido qowlkaa kalaa la qaatay si dumarka loogu fududeeyo oo xajka ay uga qayb qaataan laakiin waxaynu leenahay alaxwadu waalixtiyaad fi lcibaada waa maxay waa inay maxrabka haysataa waayo dee safarka gabadhu ay safraysaa waxa weeye haddii xadiiska sidiisa loo qaato sida culimmada qaar ay u qaateen safarkeedu xaaraan buu noqonay xataa hadday xajto yasixu maca alimi bay leeyihin xajka soo celin mayso laakiin way ku dambowday mar haddii cibaadadii laguuri way ansaxaysaa laakiin dembi baa la socdana ka yowmi waaladathu ummu midhihii xajka ka dhalanaya laga heli maayo waajibkii unbaa kaa dhacay dembigaagii lagugu dhaafi maayo fadligiisa ka heli maysid waayo waa xaj uu ku lamaan yahay min alasaas dembi uu ku lamaan laakiin waajibka unbaa kaaga dhacay xajku hadduu yahay sunne ama cumradu ay sunno tahay waxa weeye iyada waa laysku waafaqsan yahay in maxram loo baahan yahay xataa shaaficiyadu waxay leeyihin uma bannaana maxram la'aan uma bannaana marka hadda waxaa iska badan dumarku inay cumrada iskaga celceliyaan mawdeel inay noqoto mawda la yskaga celceliyo cumradii ka koowaad haddii la yidhaahdo waaba waajib sida xajka oo qowlkaa shaaficiyada la qaato oo xamlada ay la baxdo kuwa dambe lagu celcelinayaa waxay uga baahan tahay maxram bay uga baahantahay xajiya cumrana waa isla mid weeye xadiidka waxaa la tilmaamay masiirata yowm qaar waxay tilmaameen masiirata yowmayn qaar waxay tilmaameen masiirata alaaata ayaam qaar waxay tilmaameen akara min alaaati ayaam taqyiidaadkaasoo dhanna maqsuud ma aha maqsuudku waa wixii safar la yidhaahdo wixii safar la yidhaahdo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa safaru qasrin baabu lfidyati fidyada baabkeedii wey fidyadu waa wixii qofkii waajib ka tegay ama wax mamnuuca oo fidyadu ka dhalanayso ku dhacay waxyaabaha mamnuuca waxay u qaybsamaan wax fidya ka dhalanaysa iyo waxaanay ka dhalanay timaha in la yska xiiro cidiyaha in layska guro iyo waxyaabaha la midkaa waxa ka dhalanaya wixii tarafuha loo yaqaano fidya ka dhalanaysa waxaa jira qaar mamnuuca laakiin fidya aanay ka dhalan waa sida gabadh inuu doono ama mehersado oo mamnuuc markuu muxrimka yahay laakiin fidya ka dhalanmayso marka fidya hadda waxaynu oga jeednaa waa wixii ka dhalanayay dembi lagu dhacay oo fidya ka dhalanayso ama waajib laga tegay can cabdilaahi bni muwafal can cabdilaahi bni macqil radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu jalastu waxaan la fadhiistay waxaan u fadhiistay oo la fadhiistay ilaa kacb ibni xujrata radia allahu tacaala canhu fasa'altuhu waxaan weydiiyey can ilfidya fidyadaan weydiiyey marka mas'alada fidyadaan weydiiyey ama can ilfidyati can aayati alfidya aayadda fidyadaan weydiiyey ku saabsan faqaala wuxuu uhi nasalat waa ku soo degtay fiya aniga khaasatan gaar ahaan wa hiya aayaddaas ama masaladaasina lakum idinkay idiin sugnaatay caamatan guud ahaan xumiltu waxaa la ii qaaday ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waalxaal alqamlu injirtu yatanaaharu uu ku daadanaya calaa wajhi wejigay timihii baa ku baxay kadibna injir baa ka gashay aad bay ugu badatay faqaala wuxuu uhi nabigu maa kuntu maan ahayn uraa mid u malaynaya alwajaca xanuunku balaqa bika inuu kula gaadhay maa araa waxaanaan hadda arkayo aw ama maa kuntu ma ahayn uraa mid u malaynaya aljahda daalka iyo mashaqada balaqa bika inuu kula gaadhay maa araa waxaanaan kugu arkayo atajidu ma helaysaa shaata neef adhiya faqultu waxaan ku udhi laa maya qaala wuxuu hi fasum waxaad soontaa alaaata ayaam saddex maalmood soon aw ama acim quudi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kasta nisfu saacin saac barhkii waxa weeye la siinayo oo noqonaya kiilo iyo rubuc noqonaya rubuceenna carabi ahaana umun noqonaya wa fii riwaayatin faamarahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii wuxuu amray an yucima inuu quudiyo faraqan sallad bayna sittatin lix miskiin inuu qaybiyo aw ama yuhdiya inuu gowraco oo hadyadeeyo shaatan neef aw ama yasuuma uu soomo alaaata ayaam saddex maalmood shiikhu wuxuu riwaayadan damba u sheegay riwaayadii hore waxaa looga bilaabay neef adhiya ma hayagu dabeedna waxaa la yidhi waxaad kala doorataa saddex maalmood soonkood ama lix miskiin mid walba nisfu saac inaad siiso marka halkaa waxaa laga yaabaa in laga fahmo in neef adhiya lagu bilaabayo kadibna labada dambe la kala dooranayo laakiin sida aayaddu tilmaamayso riwaayadaasi riwaayadan dambena tilmaamayso saddexdaba waa la kala dooranaya fafidyat min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdaba waa la kala dooranaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka muxrimka ah hadduu timaha xeerto ama cidiyaha iska guro ama waxyaabaha la midkee tarafuha ah uu sameeyo in fidye lagu yeelanayo marka inuu ku dhaca waa xaaraan markuu u barheerhsan yahay isagoo aan ilowsanayn oo aan jaahil ahayn inuu sameeyaa xaaraan wey markuu sidaa ku sameeyana fidya ku waajibaysa fidyaduna waa taas waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya qofku hadduu macduur yahay hadduu macduur yahay oo sida ninkan oo kale uu u baahdo timaha inuu xiirto si uu timaha iyo injirtaba isu raaciyo isagana in fidyada laga doonayo laakiin aanu ku dambaabin waxaa la mida siyaabo kale hadduu macduuru noqdo oo dadka qaar waxa dhacda in badanna wayna soo martay hadda lafteeda waa laysoo weydiiyey dadka xujayda ah ninbaa waxa weeye kaadida aan ceshanay kaadida ma ceshanay marka haddii la yidhaahdo go un isku duuduub xagga hoose dee meeshuu marayaba waa ku sii daynay masjidka awaafka fasaad badan baa ka dhalanaya marka wuxuu xidhanayaa xafaayad buu xidhanaya xafaayad baa xajirta ragga loogu talagalay saskeedu wey xafaayad buu iska xidhanaya xafaayadiina maxay ka dhiganta surwaal bay ka dhiganta waa surwaal gaaban waa macduuf laakiin fidyu bixinay fidyadaana hal mar buu bixinay waayo markuu xidho sidaasuu ku waday hal mar buu fidyadaa bixinayaa kadibna xafaayadiisu iska wadanayaa iyo dee wixii kale uu ku xijin lahaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa soom iyo cunto iyo neef adhiya jumhuurtu waxay leeyihiin xoolaha la qalayo hilibkooda iyo cuntada la bixinayo haddii cunto la bixinayo masaakiinta xaramka gudahooda unbaa la siinay meel kale lagu bixin maayo masaakiinta xaramka hadiyan baaliga alkacba soomka laakiin waa la ysku waafaqsan yahay meeshuu doona inuu ku soomo xaramka iyo dibaddiisaba eh, mini waa xaramka laakiin musdalifa iyo carafa iyo meelaha la midkaa ee xaramka ka baxsan iyo hadduu ku noqdo magaaladiisaba waxa weeye wuu ku soomi karaa markaa soomku waa meel allaala meeshuu doono waana ijmaac abari iyo cayni iyo shanqiiti culimo badan baa ijmac kusoo noqliyey laakiin wixii la bixinaya hadday hilib tahay ama raashin waa maka masaakiintooda unbaa la siinaya baabu xurmati maka can abi shurayxin khuwaylid bni camrin alkhusaaciyi alcadawi radia allahu tacaala canh annahu qaala licamr bni saciid bni alcaas wuxuu ku yidhi walxaal huwa yabcau isagoo diraya albucuuda ciidamada ilaa maka iidan lii waxaad ii fasaxda ayuha alamiir amiir yahow an uxadiaka inaan kuu sheego qowlan hadal qaama bihi rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam nabigu uu la kacay alhada maalinkii xigay min yowmi alfatxi maalinkii fatxu maka maalinkii xigay fasamictuhu waxaan maqlay fasamicathu waa maqlay khudbadaas udunaaya labadayda dhagood baa maqlay wa wacaahu waxaa weeleeyey qalbi qalbigaygaa weeleeyey wa absaratu waxaa aragtay caynaaya labadayda indhood xiina takallama markuu ka hadlaya bihi hadalkaas annahu shaaniya xamid allahi ilaahi buu mahadiyey wa anaa calayhi waa ammaanay uma qaala wuxuu uhi ina makata maka xaramaha allahu tacaala ilaahay baa xaaraantinimeeyey walam yuxarimha annaas dadkuna may xaaraantinimayn falaa yaxilu xalaalu ma ah limri'in qof yuuminu billaahi walyowmi alaakhir an yasfika biha daman dhiig inuu ku daadiyo walaa yacdida biha shajara geedna inuu gooyo uma bannaana fain axadun qof tarakhasa hadduu bannaysto biqitaali rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dagaalkii nebiga uu ku dagaalamay maka faquuluu ugu jawaaba ina allaha alle adina waa u fasaxay lirasuulihi rasuulkiisa walam yaadan lakum idinkaydii ma fasixin wa inamaa udina lii in kaleba maahe waxaa la ii fasaxay saacatan wakhti oo min nahaarin maalin ka mida maalinkii fatxu maka saacaddaasina waa bacda tuluuci ashamsi ilaa salaati alcasri bay ahayd markay cadceeddu soo baxday ilaa salaaddii casr waqad caadat waa laabatay xurmatuhaa xurmadeedu alyowma maanta ka xurmatihaa xurmadeedii bilamsi shalay ay xaaraan ahayd falyubaliq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka joogaa alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo faqiila liabi shurayx baa lagu yidhi maa qaala laka muxuu kuugu jawaabay ninkaasi camr bnu saciid ibn alcaas qaala wuxuu ihi ana aclamu bidalika minka masalada kaaga cilmi badan yaa abaa shurayx abu shurayx waa saxaabi jaliila ninkani saxaabina ma aha walaa min ataabiciina biixsaan baa li xagga xilli ahaan waa taabici oo waxa weeye saxaabadii buu soo gaadho haddaba saxaabi buu la hadlaya laakiin laysa min ataabiciina biixsaan buu hi ibnu xajar kuwa saxaabada ku raacay ixsaanna kama mid ah waayo ilaahay muxuu yidhi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan kuwaana kama mid ah nin wuxuu ahaa aan hawl yarayn buu ahaa waxaa amiir ka dhigtay yaziid bnu mucaawiya baa maka iyo madiine baro ka dhigtay waana markaa dagaalka uu cabdulaahi ibnu zubayr maka uu ku qaadayo cabdilmalik ibnu marwaan oo ka dambeeyey baa isaguna ka dhigtay badho saab ciraaq buu u dhiibay dabeedna markii uu qacanta ku dhigay ciraaq ayuu is yidhi inqilaab samee xoolihii yaallayna waa urursaday kadibna cabdilmalik ibnu marwaan baa duulaan ku soo qaaday isweer buu ka qabtay markuu arkay laga awood badan yahay buui waa isdhiibayaan ma lay nabadgelinaya haa buuri ballan ii qaad buuri waan kuu qaaday buuri dabeedna waa ise soo dhiibay dila buuri halkii baa lagu dilay halkii ayaa lagu dilay markaa nin dhib yar ma ahay saxaabigiibu wuxuu ku leeyahay anaa masalada kaaga cilmi badan ina alxarama xaramku laa yuciidu ma magan magangeliya caasiyan mid dembiile ah walaa faaran iyo mid la baxsaday bidamin dhiig iyo walaa faaran mid la baxsaday bikharba tuugo xaramku ma nabadgelinayo musanifku wuxuu hi alkharbatu bilkhaa'i almucjamati waraa'i almuhmala qiila waxaa la yidhi aljinaaya waa dembiga wa qiila waxaa la yidhi albaliya waa musiibada iyo dhibka wa qiila waxaa la yidhi atuhma waa tuhumka wa asluhaa asalkeeduna fii sariqati libil waa geela la xaday qaala shaacir wuxuu yihi alkhaaribu lisu alkhaaribu kii wax kharibayay ee allisu tuugga ahaa yuxibu wuxuu jecel yahay alkhaariba tuugguu jecelyahy tuuggu tuug buu jecelyahy shimbirba shimbirkiisu la duulaa wey waa intaasu xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xaramka xurmadiis iyo in la ilaaliyey in lagu dagaalamaa inaanay bannaanayn geedihiisa in la gooyaa inaanay bannaanayn geedaha la sheegayaana waa laba geedkii ilaahay uu beeray ee dhulka ka baxay kaa lama ogola waa kan la sheegaya wey laakiin haddii adigu aad beerato geed si aad ugu intifaacdo isaga waa la ogoliyay waayo xadiiska dambaa inoo sheegaya walaa yucdadu shajaruha maka geedadkeeda lama gooyo laakiin geedka adigu aad beeratay waa shajaruka waa geedkaagii isagu wax dhiba male xadiikan dambana waa lamid can cabdilaahi bni cabaasi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yowmi fatxi maka laa hijrata hijra ma jirto riwaayada bukhaarina bacda alfatxi fatxu maka dabadeed hijradii la ysla yaqaanay xilligii nebiga ee madiine loo soo hijroonayay ee maka iyo meelaha kale laga soo hijroonayay way dhammaatay laa hijrata bacda alfatx walaakin hase yeeshee jihaadun waniya waxa baaqiya in la jihaado iyo in la niyoodo hijro iyo jihaadba wa ida istunfirtum bixitaan haddii laydinka dalbado jihaadka loo baxayo fanfiruu baxa oo jihaadka u baxa wa qaala wuxuu uhi nabigu yowma fatxi makka ina hada albalada baladkan isaga ah waa maka xaramahu llaahu ilaahay waa xaaraantinimey yowma khalaqa asamaawaati walard maalinkii uu samaawaadka iyo dhulalka abuuray yacnii xilli hore la xaaraantinimey fa huwa maki xaraamun xaaraan weeye bixurmat illaahi bay xaaraan ku tahay ilaa yowmi alqiyaama inta laga gaadhay wa inahu shaani lam yaxilla ma xalaaloobin alqitaalu fiihi dhexdiisa in lagu dagaalamo liaxadin axad uma xalaaloobin qabli aniga hortay ahaaday walam yaxilla lii anigana xalaal iima noqon ilaa saacatan wakti mooyaane oo min nahaarin maalinka ka mida fahuwa isagu xaraamun weeye bixurmati illaahi buu ku yahay ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaadhin laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qudaxdiisa lama gooyo qudaxdoo wax dhibaysa haddaan la goynayn geedkii aan wax dhibaynna waa min baabi awla waa ka muday walaa yunafaru lama didiyo sayduhu ugaadhiis waayo ammaan bay ku jirtaan walaa yaltaqidu ma qaadanayo luqadatahu baadidiisa ilaa man carafaha mid yaboohinaya mooyaane walaa yukhtalaa lama gooyo khalaahu cawskiisana lama gooyo khalaana waxaa la yidhaha cawska qoyan baa la yidhaahdaa hadduu qallalana xashiish baa la yidhahdaa marka coosoo dhan lama gooyo culimmada qaar waxay leeyihin ka qoyan ayaan la goynayn laakiin hadduu qallallo mafhuumka waxaa laga fahmayaa in la goynayo faqaala alcabaas waxa wuri yaa rasuula allah ila lidkhira coostameraadka mooyaane fa inahu isagu liqaynihim tumaalkoodu u sugnaaday ninka birta tuma iyo wa buyuutihim guryahooda oo saqaf iyo hadhna way ka dhiganayeen ninka birta tumaana dabku ku shidanayay oo xaabuu ka dhiganay faqaala nabigu wuxuu idhi ila lidkhira coostameraadka mooyaane xadiidkan wuxuu tilmaamayaa macnihii xadiidka hore tilmaamayey wuxuu kaloo faa'iideeyey makibaadi ma leh faraha laga qaadaya haddaad qaadana waxaad u qaadaysaa inaad yaboohiso abad alaabidiin weligaaba waad yaboohinaysa haddana de waxaa loo sameeya meelo loogu talagalay xadiidkii muslimna nahaa can luqadati alxaaj waxa weeye baadida xaajiga nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam marka xuduudka xarabka dhexdiisa wixii laga helo booliskaa loo dhiibiy waayo qof hadda meelo loogu talagalayna waa loo sameeyey oo lagu ururiyo meelahaasaa la geeni laakiin de wakti uma haysida aad ku yabooyso oo aad dadka kula dhex wareegso laakiin waxaa la dhiibaa dowladdaa loo dhiibaa baabun maa yajuusu qatlu wuxuu baab u yahay wixii dilkiisu bannaanaa xaramka dhexdiisa can caaishaa radia allahu tacala canha ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi khamsun shan oo min addawaabi xayawaanka ka mida kulluhunna dhammaantood faasiqun waa kuwo ka baxay caadada ka baxay waxay ka baxeen sidii xayawaanaadka lagu yaqaanay bay ka baxeen oo dhibaatay samaynayaan kadibna waxay mutaysanayaan in la dilo yuqtalna waa lagu dilayaa fi dhexdiis xaramkii laysku nabadgelinaya haddii lagu dilayana meelaha kalena waa lagu dilay riwaayadka qaar waxaa ku yimi fi lxilli waalxaram labadaba waa lagu dilay alguraabu waa tukihi waalxidaatu haadka adagtii wey iyo waalcaqrabu dibaqallooci iyo waalfaaratu jiirkii weey iyo waalkalbu alcaquur waxa weeye habar dugaaggii dadka buqnaha goynayay aygii libaaxii waxa weeye waraabihii iyo shabeelkii iyo wixii la midkaa ee dadka dhibaataynaya intaba waa la laynaya xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu xaramka gudihiisa joogo ama uu muxrim yahay ama uu xalaal yahay ama uu xaramka ka baxsan yahay xaal kastoo uu ku sugan yahay kuwaa dilkoodu inuu u bannaan yahay waxa la mida kuwa sidaasoo kale noqda oo xayawaankii isaguna dhibkiisu bato ee sidoodoo kala noqda isagana waa laga dabageynaya wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa ama ha yaraada ama ha weynaad waayo ka yar laftiisu ama waxbuu dhibayaa ama wuxuu ku dambayn doonaa markuu weynaada inuu wax dhibo waa la raacinay magaca la qaadanaya cilada loo dilayaana waa ciladaas markaa meeshii laga hela ciladaas waa laga dabageynaya baabu dukuuli makata waayri maka gelitaankeeda iyo qaabka loo gelay can anas bni maalikin radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam dakhala waa soo galay makkata maka caam alfatxi fatxi maka wa calaa raasihi walxaal calaa raasihi madaxiisa iyadoo ay saaran tahay almiqfaru koofiyaddii birta ee dagaalka loogu talagalay falamaa nasacahu markuu siibay jaahu rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu ihi ibnu khaal ninka la yidhaahdaa cabdulcuza ibnu khaal mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay oo iska laalaadiyey biastaari lkacba kacbada daahiyadeedii faqaala wuxu uhi nabigu iqtuluuhu dila nabadgelye la siin maayo xadiidka laba masalaa ugu weyn maka in bilaa ixraam lagu soo gelayo xaj iyo cumro haddaan loo socon nabigu dagaal buu u soo galay sidaa awgeed koofiyad buu xidhnaa riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan cimaamatun sawdaa koofiyaddaa birta cimaamad madow baa u helisay marka xaj iyo cumro uma socon ee magaalada inuu furto uu socday waa la ogoliyey waa masaladeenu ka soo hadalay masalada labaad qofka waxa weeye fasaadkiisu bato ee dhibaato geystay ee kadib xaramka soo gala inaan lagaga hadhay ee waxa weeye dil uu mutaysanaya ibnu khatal uu soo islaamay kadibna saddexdii sifo ee dilka lagu mutaysanayay saddexdaba waa laga helay zakuu nabigu u diray dabeedna ninkii la socday buu dilay kow uuna ridoobay laba ta saddexaadna laba hablood oo u heesa oo addoommo uu lahaa a uhi nebiga caydiisa igu heesa nebiga in la caayaana waa dilwey dilwey marka saddexdaaba waa laga helay oo iyada lafteedu ridaa laakiin dee ka nebiga caayey isagu waxaa weeye xataa hadduu toobad keeno waa la dilayaa mar walba wa can cabdillaahi bni cumar radia allaahu tacaala canhuma ana rasuul اlahi sal اllahu alayh waslama dakhala waa ka soo galay makata maka min kada meesha kada la yidhaahdo waa xaggeeda sare min ahaniyati اlculya karinteeda sare ayuu ka soo galay alatii taasoo bilbaxaa barxaddeeda ku taalla wa kharaja waa ka baxay waa meel hadda maka ku taalla oo waxa weeye biyo kharaja waa ka baxay min ahaniyati sufla karinta hoosena waa ka baxay yani meesha hoosana nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka baxay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa maka marka la soo gelaya halkuu nabigu ka soo galay markii laga baxayena xaguu ka baxay riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan dakhala min aclaaha wa kharaja min asfaliha xaggeeda sarena waa ka soo galay xaggeeda hoosena waa ka baxay alfaadda qaar waxay leeyihiin dakhala min kada wa kharaja min kuda marka udkhul waftax bay yidhaahdeen markaad gelayso fatx fatxu maka ka soo qaado maka marka la gelayo kadaa buu ka galay kada fatx waa fatxu maka markii la furanayo waa la galay wakhruj wadumma bixitaankana god kuda marka la baxayana waa la is waa la baxaya waxa weeye waa la dambinaya way isu wada tegayeen laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen ma sunna oo waa in lagu daydaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mise sunna maahe waddadii nebiga markaa u muuqatay bay noqotay oo lagaga dayan maayo waa laba qowl oo culimmadu ay leeyihiin laakiin masaladaasi hadda waa soo dhammaatay bas baa la fuushan yahay basku wadduu haystaa rag baa hagaya meel allaale meeshuu doonuu ka gelayaa kadibna hoteelku kugu shubay meesha hoteelka ugu dhow marka hadda ma sunna mise sunno maaha cid isweydiin mayso suuragalla maaha inaad gaadhi aad leedahay ama tagsi kuu gaara inaad kaxaysataana suuragal maaha marka waa ka soconay an cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu i dakhala waa soo gala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam albeyta guriga ayuu soo galay wa usaamatu bnu zayd baa soo galay wa bilaal wa cuhmaan bnu alxa fa aqlaquu calayhim albaab albaabkii kacbaday xidheen beytka waxaa looga jeedaa kacbada gudaheeda falamaa fataxuu markay albaabka fureen kuntu waxaan ahaa awala man walaj kii ugu horeeya u galay baan noqday gudaha ugu galay falaqiitu waxaan la kulmay bilaalan baan la kulmay fasaaltuu waxaan weydiiyey hal sallaa fiiha rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebigu maa ku tukaday kacbada gudaheeda qaala wuxuu hi nacam haa bayna alcamuudayni labada tiir dhexdood alyamaaniyeyni ee yaman loo nisbeeyey ee xagga koonfurxiga dhexdooda ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday xadiikan wuxuu tilmaamayaa kacbada gudaheeda in la geli karo laguna tukan karo salaada gudaheeduna inay bannaan tahay nabigu calayhi salaau wasalaam ma faral buu ku tukaday mise sunne labada midunbuu ku tukaday wuxuu ku tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam sunnuu ku tukaday marka kacbada gudaheeda sunna in lagu tukan karaa waa bannaan tahay faral ma lagu tukanaya faralkuna waa la mid waayo mar haddii sunnihii ay ku bannaanaatay faralkiina waa la mid waana sida ay qabaan jumhuurtu ay qabaan faral iyo sunnaba kacbada gudaheeda in lagu tukan karo waayo markaad gudaha u gasho afarteeda qabcadood midunbaad u jeesanaysa kacbadana markaynu xaggeeda u tukanayno dee qabcadunbaa loo jeesta xataa markaad tagto afarteeda qabcadood midunbaad ku beegnaanaysaa suuragal maaha afarta qabcadoodba inaad usoo tukato marka guduhuna waa la mid bay yidhaahdeen waana siday jumhuurtu qabaan oo shaaficiyadu ay ka mid tahay culimmada qaar waxay leeyihiin waana sida imaam maalig uu qabo xanaabiladuna ay qabaan waxay leeyihiin faralku kuma bannaana waayo waxaa la yidhi fawalli wajhaka shara jihaada kacbada wejayso ninka gudaheeda joogaana jihadeeda uma jeesan bay yidhaahdeen laakiin raajixu waa qowlka hore wey waa haddaad de jaanisba u hesho hadda cidiba ma gasho haddaad madaxweyne noqoto dalka ka noqoto welibana madaxweyne la ictiraafsan yahay waa laga yaabaa in laguu furo musaabaqada qur-aanka ee sacuudigu qabto haddaad kaalma ka gashana iyadana waa suuragal inaad kacbada gudaheeda gasho haddii kale waa mustaiil idima gasho cidima gasho madaxda unbaa loo fura masaladaana xadiidku waa faa'idaynaya axaadiista qaar waxaa ku yimi usaamatu bnu zayd hadda bilaal waa tukaday buu usaamatu bnu zayd oo la joogay baa yidhi ma tukan ma tukan markaa ninkii yidhi waa tukaday welibana labadaa tir dhexdoodu ku tukaday iyo ninka yidhi kuma tukan ee waa ku ducaysta labada keebaa la qaadanaya keebaa mudan qaacidadu waa maxay almubitu muqadamun cala naafi waxaa suuragala ah, usaama inuu khushuucsanaa isla maqnaa inuu suuli u yaro baxay inuu meel kale ku maqnaa baa dhici karta laakiin nin kale halkaasuu ku tukaday labadaa tir dhexdoodu ku tukaday jihadaasuu u jihaystay tafaasiishaa hayaa dee suuragal maaha inuu waxaasoo dhan mala awaano suuragal maaha sidaa awgeed isagaa la qaadanaya ibnu cumar oo aan joogin baa isna yidhi waa ku ducaystay oo kuma tukan dee usaamoo dhex joogay baa laga aqbali waaye isagana laga aqbali maayo waayo isaguna wuxuu daba fadhiyaa dee raggaa diiday usaamoo kaleu daba fadhiyaa marka qowlka bilaal baa la qaadanaya wacan cumar radia allahu tacaala canhu anahu jaaa waa yimi ila alxajar alaswad faqabalahu waa dhunkaday wa qaala wuxuu ihi inii anigu la aclamu waan oga annaka adigu xajarun dhagax inaad tahay laa taduru walaa tanfac waxna aan dhibin waxna aan tarin walowlaa anii ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam haddaanan arki lahayn nebiga oo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka kuma dhunkadeen xadiidku wuxuu tilmaamayaa xajarul in la dhunkadaa inuu sunno yahay cumar wuxuu sidaa u leeyahay dadkii xilligaa joogay waxay ka soo islaameen dhagax iyo wax la mida caabudkii marka qaar baa laga yaabaa in ay u maleeyaan hawlihii inay weli wax ka midi sii socdaan intaasunbuu caddaynaya laakiin nuxurku waa sunna in la dhunkado waa sunna weeye axaadiia dambena waa sii caddaynaysa wa can cabdillahi bni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma lama qadima rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla markuu yimi iyo wa asxaabu asxaabtiisu maka markay yimaadeen qaala almushrikuuna waxay yidhaahdeen innahu yaqdamu calaykum waxaa idin imanaya wafdun dad baa idiin imanaya wafdi iyo qolo wahanahum uu daciifiyey xumaa yarib magaalada madiina xumadeedii nabiguna waa nahyey magaalada yarib in la yidhaahdo wuxuu i madiinaa la yidhaahdaa dadkuna waxay leeyihin waa yarib waayo magaceedu ma wanaagsana yarib waa canaan qaala laa tariiba calaykum lyowm marka madiinaa loo bedelay iyo ayba iyo taabaya wii lamida xumadeedii ayaa daciifisay bay yidhaha xumad baa lagu yaqaana xilligaas fa amarahum nabiyu sal allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu amray an yarmuluu inay gucleeyaan alashwaad aalaaa saddexda wareeg ee tawaafka ugu horeeya inay gucleeyaan wa an yamshuu inay socdaan maa bayna ruknayn labada tiir ka xajarulswadka iyo ka xiga labada koonfur xiga aruknu lyamaani walxajar lswad labadaa rukni dhexdoodana inay lugeeyaan oo orodka joojiyaan waayo gaaladaa dhinaca kale ka daawanaysay marka halkaa markay marayaan gaaladu arki mayso walam yamnachum nabigu umuu diidin an yarmuluu inay gucleeyaan alashwaada kullaha wareegyada dhammaantood ila alibqaa'u calayhim inuu iyaga u turhayo mooyaane xadiidkan wuxuu tilmaamayaa marka la dawaafayo awaafulquduumka tawaafka ugu horeeya ama tawaafka cumrada qofku marka ugu horeysa ee uu xaj ama uu cumro u yimaado tawaafka koowaad ee la tawaafaya kacbada in waxa weeye saddexda ugu horeeya la gucleeyo waxa weeye inta dambana la socdo saddexdaa laftooda xadiisku wuxuu tilmaamayaa xajarulswadka iyo lyamaaniga dhexdooda inaan la ordayna ah, waxa weeye la soconayo laakiin taa waa la nasakhay sida xadiiska dambe uu tilmaamayo oo waa laga guuray wacan cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ui ra'aytu waxaan arkay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam xiina yaqdamu markuu imanaya makkata maka ida stalama markuu salaamo alrukna alaswad xajaru laswadka awala maa yatuufu marka ugu horraysa uu tawaafayo tawaafkii koowaad yakhubu waa guclaynayay alaaata ashwaaq saddexda wareegee hore ayuu guclaynayay oo aan la kala qaaday xataa labada rukni dhexdooda nabigu waa ordaya calayhi salaatu wasalaam xadiidu cabdilaahi bni cumar wuxuu ku saabsan yahay xajat lwadaac isagaa dambeeyey xadiidkii horena wuxuu ku saabsan yahay cumratu alqadaa oo sanadkii toddobaada ah, kanna waa sanadkii tobnaad markaa kan dambaa la qaadanaya wa can cabdilaahi bni cabaasin radia allaahu tacaala canhuma cabdilaahi bni cabbaas qaala wuxu uhi taafa nabiyu sala allahu alayhi wasalama wuxuu ku tawaafay fii xajati alwadaac calaa baciirin tulud lab iyo dhadi kay doontaba ha noqoto hal ama aw kay doonta ha noqoto baciir wey tulud yastalimu xajarul aswadka bimixjanin bakoorad buu ku salaamay riwaayadka qaarna waxaa ku yimi wayuqabilu lmixjan bakooraddaana nabigu waa dhunkanaya calayhi salaau wasalaam marka xajarul aswadka saddex sunne hadba kii ku fududaadaa laguu samaynaya haddii waxa weeye aad gaadho waad salaamaysaa oo qaxmahaad saaraysaa waadna dhunkanaysa waa haddaad gaadho haddaad gaadi weydo qacantaad ku taabanaysaa qacantiina waad dunkanaysa ama shayga aad sidato ulya wixii la mida bakoorad baad ku taabanaysaa waadna dhunkanaysa xaaladda saddexaad haddaad adigu toos u gaadi weydo bakooradduna kuu gaadi weydo waa la tilmaamaya kadibna waa laga soconaya waa xajarulaswadka saddexdaasuu leeya rukniga labaad ee yamaaniga la yidhaahdo isaga haddii la gaadho waa la salaamayaa la dhunkan maayo haddii laga fogaadana waxa weeye la tilmaami maayo la tilmaami maayo sunnadu waa sidaa wey xadiiska inoogu dambeeya can cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu lam ara ma arag annabiya sala allahu calayhi wasalam yastalimu isagoo salaamaya oo taabanaya min albeyt kacbada rukniyadeed ila ruknayni labada rukni mooyaane alyamaniyeyn ee koonfur xiga ama xagga yaman xiga labadaasuu nebigu salaamay laakiin rukniga yamaaniga waa salaam keliya haddii la gaadho haddii la gaadhi waayo waa laga soconay lana tilmaami maayo xajarulaswadka sida aynu sheegnay haddii la gaadho waa la taabanayaa waana la dhunkanayaa haddii kale dhunkasho lala gaari waayo waa la taabanaya gacantiibaa la dhunkanaya ama ushaa lagu taabanaya ushiibaa la dhunkanaya haddaad buug ama kitaab kula gaadhayso kitaabkiibaad ku taabanaysaa dabeedna waad dhunkanaysaa haddaad intaa weydana waa la tilmaamayaa bannaankaa laga salaamayaa kadibna qacantii la dhunkan maayo wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm